إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد حديث كافر بقولي سقالي اللحية وكتاب الجنائز قفك بني آدم كا iyo waktiga uu dhinto wixii ummadda ka dambaysa ku waajibay ee xaq ugu yeeshay iyo rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam dadku marka ay dhintaan waxa uu ka yeeli jiray iyo tallaabooyinkii khayrka lahaa ee u qaadi jiray nololu horseed ka ahaabay ahayd nolosha qofka muslimka ahi oo kaalin walba isagu tusaale uu ku ahaa nebigu xadiidkani waxa uu ka jawaabayaa qofka layidhi yidhi jinaasadda aas ama cidda jinaasadda ka qayb galaysaa maxay leedahay maxay macnaha ilaahay uu siinayaa ajriya iyo sawaaba waa camal waajiba waajibkuna waxaa la ogyahay inuu sunnaha ka faral badan ka fadli badan yahay qofkaasi abaalmarintiisii baa la sheegaya abaalmarintii oo xaaladaha qaarkoodna loo dhammaystirayo qofka markuu isagu hawsha kala dhimana way ka dhimanta wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebi maxamed waxau yihi man shahida aljanaaza qofka dhintay ee la aasayo qofka goobjoog u noqda xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukanayo oo waxa uu ka qayb galay salaadii falahu qiraad waxa uu leeyahay hal ajriyo weyn waman shahidahaa xataa tudfan qofka jinaasadii la joogeen ka tegin ilaa inta la aasayo falahu qiraadaani laba abaalmarinood oo waaweyn buu leeyahay qiila wama alqiraadaan rasuul allahu maxay yihiin labada qiraad qaala wuxuu ihi mithlu ljabalayni alcadiimayn waa laba buurood oo waaweyn ayay la mid yihiin waa laba ajri oo ilaahay u burburay u badiyey laba buuroodna la eg oo waaweyn muttafaqun calayh buurtaasi nooca ay tahayna waa la sheegi walimuslim riwaayada muslim waxa ay kordhisay xataa tuudaca fi laxd ilaa iilka la dhigayo qofkani goobjoog noqday ma uu tegin jeeroo iilka la dhigayo walilbukhaariyi ayضa min xadiidi abi hurayra bukhaari isaguna wuxuu la dheeraad noqday riwaayo abi hureyra uu warinayo man tabaca man tabica janaazata muslim qof muslima jinaasadiisa qofka raaca rag iyo dumar mid kasta aada qofkaa dhintay iimaanan waxtisaaban isagoo rumaysan ballanta ilaahay u qaado abaalmarinta ah waxtisaaban isagoo ajrina ilaahay ka doonaya oo ilaaq kale iyo wax kaloo meesha wadaa aanu tirin wa kaana macahaa jinaasadaana weheliyo ka ag dhowaada xataa yusallaa calayha jeeroo lagu tukado wa yufraqa min dafniha oo aaskeedana laga baxo la dhammaystiro tii hore iildhigid baa hayde riwaayadani waxay sheegaysaa jeeroo la aasoo laga dhammaado fa innahu qofka aaska ka qayb galay arrimaha isku darsadaa yarjicu biqiiraatayn laba ajri buu la soo noqonaya kullu qiraadin ajri walibana mithlu jabali uxud buurta uxud la yidhaahdaa buu laegyahay uxudna dee buur yar maahe waa silsiladan oo isku xidhan oo buuraha hargeysa hawdkeeda kaga gudban hargeysa dhinacaas hawdka ka haya intaa in leegoo sidaa isugu xidhan weeye buur quroo sidan dee naase hablood kor u taagan hamoodi qofkii aan arag uxud waxaa laga yaabaa inuu qaato buur yaroo sidaasun u taagan sida naase hablood waa silsiladaa dheere isku xidhan in laeg weeye oo madiine waqooyigeeda ku taalla hal ajriba intaasuu leegyahay markuu dabeedna ujuurta noocaas iyo intaasoo ajriya buuraha allaa laaleeg uruuriyo dee ilaahay wuxuu kaga buuxinayaa kafadda afka kusoo kala qaadi lahayd maalinta qiyaamaha waxyaabaha loogu cuslaynayo wey marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa man shahida waa qofkii goobjoog noqday waxa uu tilmaamayaa xadiidku kan dambe ayaa sii wada fasiraya ka hore qofku inuu ilaahay daraaddii meesha u tago oonu cid ka cabsanaynin istusnimo ka ahayn ku boola tiigaynin laakiin ilaahay daraaddii ay ka tahay iimaanan waxtisaaban wuxuu isku daray intii la tukanayna wuu sugay intii la aasayeyna wuu sugay mulaaxado muhiima weeye waa col jabiye had iyo jeer qofka intoo uu sugo janaasada marka lagu tukado iska taga una gaadhigiisa kaxaystaa waxaaba laga yaabaa xabaashii dee awr kacay awr fadhiyo ka yooli baa la yidhi in cidiba ku hadhi weydo dadkii midhiiqiyaanoo la kala dareeraba ayaaba laga yaaba marka arrintaasi waa muhiim wey ilaa inta jooga la dhammaynayo xabaal laga faaruqayo khiraadku wuxuu ahaa wax wax lagu halbeeg ama wax lagu miisaamo ama sidan dee waxla waxaan wax la saaro oo kale ayuu ahaa laakiin iminka xaasilku waxa weeyaanun waa ajri weyn wey xadiidku waa xadiid aada u saxiix oo labiyo toban asxaabta ka mida ayaa wariyey cabdillaahi ibnu cumar baa caaisho weydiiyey oo yidhi xadiidkan abi hureyra uu sheegaya bal ka war ee qiraadada ayaa waxaa sheegaya uu run buu sheegay dabeed ibnu cumar wuxuu idhi laqad faradnaa fii qaraariida kaiira wallahi haddaa waxaanu ku xadgudubnay amaanu ku gabod waxaanu ku gabodfallay qaraariid badan manaa ajri fara badanoo buuraleego aanu heli lahayn ayaanu dayacnay kor haddaanu jinaasado badan ka hadnay iimaanan waxtisaaban waa shardi muhiima leanna waa camal farad ah oo cibaado ah cibaadana had iyo jeero waxaa lagu aqbalaa ansixeeduna uu ku xidhan yahay innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin taqwada iyo ikhlaaska xataa waxay a'immadu leeyihiin qofkani hadduu yahayba qof iskaba liitaba oo ama caasiya ama aan in la raacaba mutaysanin qofku wuxuu raaci karaa ehelkiisa islaamka ah ee uu xaq dhowrayo dadka muslimiinta ah ee jaarka ah ee deegaanka ah ee uu xaq dhowrayo oo waxaynu soo maraynay cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka qayb qaadanaya aaskiisa daynankiisu xaqdhowray inkastoo arrintaa la nasakhay xagga kutukashada iyo jinaasada raaciddeeda in suuq badani ku jiraad dalkaa ka arkaysa suuq badanoo xagga ajrigaa ayaa ku jira markii geeridii dadkii ay qalbigoodii u qalalay isla markaana aada moodda inay iskala yaro qabsadeen oo wax caadiyahuun ay u qaateen ayaa waxay taasi keentay xaafad waliba in jinaasadooduna ay aasato ama jinaasad walba dhowrka qof ehelkiisa ee ka agdhow ayuunbaa aasanaya cidiba ugu iman mayso laakiin waxaad eegtaa bal intaana dhinac kale eegin ajriga iyo abaalmarinta adigu aad ka helaysa ku xisaabta nebigu waa ku tartansiin jiray asxaabtii keebaa waa baristay isagoo sooman keebaa sadaqa bixiyey keebaa eh, jinaasad xaadiray keebaa qof miski eh, soo booqday bukaana tartan buu ku gelin jiray waa kii abubakar markaa mar walba lahaa aniga waaya faa'iidooyin badan baana tan ku jira qofkan dhintay dheef baa ugu jirtaoo dee waa xaqii uu kugu lahaa walaalkaa maalinta aakhira uu gelbiska yahay inaad saacido ood ergada ilaahay ku sagootido adigoo wargeynaya dadkii kale ee markaa bulshada ka mid ahaa qofkaad jinaasada kala qayb gashaa wuu kugu xisaabtamayaa wuxuu odhanayaa qofkaasi kol hadduu geerida kugu yimi qof kaa naxaya weeye ama ku tixgelinaya haddii laakiin aad tidhaahdo aabbahaa xaguu ewel jiraa adigoo aan kaba warhayninba inuu dhintay iyo in kale oo uu kuhaa goormu odaygu socday <laughs> naxdinun bay kugu noqonaysa qatar cadiim wey iyadoo lagaba yaaba inuu ka agdhowaa wacan saalimin can abiihi radia allaahu canhuma ama radia allaahu canhum waa saalim ibnu cabdillaahi ibnu cumar ibn اkhaaab saalin aabihii buu isagu ka warin jiray laakiin wuxuuna uga jeedaa ibnay ibn cumar iyo un ah, labadood unbuu israaciyey annahu ra'aa annabiya salى اllahu alayhi wasalam waxa uu arkay ibnu cumar nebi moxamed wa abaabakrin wa cumara iyo abubakar iyo cumar intaba waan arkay buuli wahum yamshuuna iyagoo soconaya amaama aljanaaza jinaasadda xaggeeda hore ayay socon jireen ama ay soconayeen rawaahu alkhams wasaxaxahu ibnu xibbaan waacalahu الnasaa-iy waطaa'ifaة bilirsaal aada uga almuhim xadiidku waa xadiid xasan derajadiisu ay tahay oo haddii qaarkood ay mursal ku tilmaameen inuu mawsuul yahay baa meelaha qaarkood sugantay oo sax ah saa darteed waa xadiid mutasila oo aan ahayn maaragtay sida raajixa weeye xasan xadiidkani waxa uu ka jawaabayaa jinaasadii la raaca xabaashii baa lagu sii wadaa halkeebaa la soconaya kayfiyada iyo adaabta loo ayuu ka warramaya xadiidkani waxaa loola soconaya laga soconaya xagga hore abuba nebigii abubakar iyo cumar jinaasadda xagga hore ay ka socon jireen ayuu tilmaamay xadiidkaasi waa tashiicu ljanaaza in la raaco min xaqi lmuslimi cala almuslim oo lix ahaabay tani ka mid tahay waa sunnatun biitifaaqi ala'immati alarbaca bal huwa ijmaac almuslimiin dadka had iyo jeer jinaasada raacaya ee lugaynaya inay xagga hore ka socdaan ayaa wanaagsan laakiin haddii ay dadku wax fuushan yihiin inay xagga dambe ka socdaan ayaa aimo badani ay sheegeen waqaala fii sharxi aliqnaac wayustaxabu kownu rukbaani khalfaha wa huwa mustaxabun cinda ala'immati alarbaca qaala alkhaaabi la aclamuhum ikhtalafuu fi ana araakiba khalfaha qaala fi linsaafi bilaa nisaac macnaha si uu qofku jinaasadiina lala lugaynayo qofkuna wax fuushan yahay ayaanay ahayn inuu xagga hore ka socdo laakiin haddii macaiyadu dee gaadiid ay saarantay jinaasadii waa la hor socon karaa kolkaas midka xadiidka uu muujinayaa waxa weeye dadkan wadaa ee xabaasha kusii wada jinaasada waa dad erga u ah had iyo jeer haddii cid loo ergeynayana waa in la horgalaa ile qofkiioo mutuxan haddii la qadimo dii maala cid maamulah iyo cid laga yara haybadaysanayo qof looga ergeynayo in isagii la qadimo waxaa ka roon kuwa wadaa markaa wan wanaagsan ee ciddaasi ay tixgelinayso inay ka horeeyaan dabeedna ehm, isagiina lagu xigsiiyo walaa ba'sa in dhexda la geliyo oo dadka qaarna ka horeeyaan qaarna ka dambeeyaan marka tan uu kuleeyahay dadka wax fuushanay khalfahaabay noqonayaan oo aimadaas saa isku waafaqay waa marka iyadii lala lugeynayo wixii kaloo dhamina gaadiid ay fuushan yihiin markaa in laga horeeya maaha laakiin ehm, haddii la wada lugaynayana waa laga horeyn haddii gaadiid la fuushan yahay oo iyadiina ay gaadiid saaran tahay iyana waa sidoo kale marka xadiidku wuxuunu tilmaamaya in xaggeed hore ay socon jireen ciddii muxtaramiina ee meesha ugu fadliga badan ee hormuudka ummadda ah dadka qaarkood haba ka dambeeyeen abubakar iyo nebiga abubakar cumar intuba xagga horey socon jireen macnaheed saa waxa wey dadka qaarkoodba ha ka dambeeyeen laakiin inta sii mudan ee ciyaanta ah ee sharafta leh ergada ku wanaagsanma xagga hore maray taasaa lagu jamcin karaa wa kuriha rukuubu taabici janaaزati ila lxaaja wailaa licawdin minha falaa yukrah haddii jinaasada lala lugeynayana ma habboona dadku inay gaadiid fuulaan haddii yadii ay gaadiid saaran tunbaa gaadiidka la fuuli haddii laakiin lala lugeynayo iyana hala lugeeyo waaya dadkii jinaasada waday halka ay ka soconayaan iyo adaabtooda waa noocaa wey markan soconayaanna qaylqayli maayaan waxna akriyi maayaana way ku cibro qaadanayaan oo way iska aamusayaan nagada in fara badan baa shahaadada la akriya laa ilaaha ila allah laa ilaaha aada baa lagu qayliya waaya qur-aan badanna waa lagu akriyaa iyo ducooyin iyo waa la aamusa ila waa lagu cibro qaadanaya oo insaankii waxa uu aada iyo aada uga naxsan yahay geedigan yimid isaga laftiisa in lagu dhaqsan karaa buu dareemaya tan wax gaarahoo dee haysta aanu jirin isba uu tanoo kale noqon karo jinaasad nafi kusii jirta un inuu yahay buu isba isdareemaya marka fikirkaa iyo aamuska ayaa lagu socon qaadistoo kale dhaqamaa iska yaro jira dadku ay iska yaro caadaysteen oo waxaad arkaysaa jinaasadii oo intoo lagu soo ururo dhowr nin ay qaadaadhigayaan qaadaadhigista ma taqaana kor baa loo qaadaya laa ilaaha ila allah markaase haddana la dhigaya markaase kor loo qaadaya saddex jeer baa lagu celcelinaya waxay daaran tahay maa fahimnaaha maynaan garan wax ka ku jira laakiin asal ban wacan ummi caطiyata radia allahu canha qaalat saxaabiyadaasi waxa ay leedahay faqiihadda nuhiinaa waxaa naloo diiday haddaanu nahay dumarka can itibaaci اljanaa'iz jinaasooyin jinaasada raaciddeeda walam yuczam calayna nalaguma se adkaynin oo diidmadaasi diidmo magta naloo xarfiyo adag may ahayn muttafaqun calayh dadka tashiica galaya ama raacaya waa ayama ma rag iyo dumarba waa mise waa raggii un waa raggii un dumarkii iyaga xadiidkana wuxuu sheegaya inaanay raacayn jinaasada hawlihii kale guriga ka qabanayeen ha ka qabteen laakiin ma raacayaan inkastoo dumarka laftigoodu mararka qaarkood jinaasada iyo marka ay yimaadaanna aada mooddo inay hawl uun soo kordhiyaan oo sida had iyo jeer baalkan gorgorku markuu rag cunayo uu isugu wada yimaado inba ciiddaa iyagoo ka badan unbay casaynayaanuun kambalka xaafadda iyagoo aada u tiro badan ayuunbay halkaa isu baxayaane wada yuurursanayaan inay dee maraan oo ay tacsiyadeeyaan ay dhaafaan wahalkeeda inay wax la qabtaan wahalkeeda laakiin noocan faraha badan ee istubaya halkane meeshii lagu xoomayo fadhi uun dee ay ku saacidayaan meesha inay soo yuurursadaan halkaa kabarursadaan in la kalala dareeriyay mudan yihi waaya xadiidku wuxuu inoo tilmaamay inaanay dumarku jinaasada raacayn waayo xabaasha iyo markii arkaan qofkii ay yaqaaneen oo halkaa ku libdhay iyo inay baroortii bilaabaan bay iska xejin waayaan naxdintaasaa suuragal ah saxaabiyaddu dee maadaamay waxyigu oo soo degaya goobjoogu ahayd iyo rasuulkaoo dadka amrayo wax u diidaya iyo tashriica maadaamay goobjoog u ahayd nuxurka ay kala baxday waxa weeye nahyigu inuu jiray laakiin aanu aada u adkayn iyada fahamkaasay ka qaadatay laakiin kol haddii nahyi la yidhi wax ka duwo ilaa la helo asalkiisu waa inuu xaaraan yahay rag iyo dumarku wixii axkaama waa iskaga mid wixii shareecaddeenu kala duuda mooyaane sida halkan oo kale oo dee waxaa muuqanaya in naskii uu kala duway labadan oo laga reebay dahaba aljumhuur minhum wa minhum almalikiya washaaficiya walxanaabila ilaa karaahati itibaac annisaai aljanaayiz afarta madaab saddex ka mid iyo culimada intooda badani waxay isla waafaqsiina iyadoo lagu xisaabtamaya xadiidkan macnaha uu bixinayo inaanay dumarku jinaasada raacayn wixii alaabah iyo wixii la wadwadayo ee hawlaha la qabanayo ragguun ha isaga dhiibeen qaarkood baa imika idhaahdo weelkii waxbaanu idin wadwadaynaao xabaasha maaragtay raashinka iyo waxaa la yaro qaybiyo la farsameeya raggaa iskaga filane ragga unbay u dhiibi doonaan waaya <clears throat> walam yuczam calaynana laguma adkaynin culimada qaarkood baale maaha xaaraane hadday raacdo sidii wanaagsanayd bay khilaaftay waayo xadiis baa wuxuu sheegayaa nasaa-iyo ibnu maaja ku sugan raggiisa warinayaana ay gaadheen heer lagu daliishan karo min xadiidi abi hurayra iyadoo nebigu jinaasad la joogo la aasayo cumar arkay ruux dumar ahoo wuxuu ihi ooy iskaga noqo fasaaxa biha kor buu ugu yaro dhawaaqay nebigu wuxu uhi dacha yaa cumar islaanta iska dah وعn abi سacيid radي الlah عanه أna النabiya slى الlahu عalayhi waslm qaala nebigu wuxuu hi isagoo ummadiisa toosinaya tilmaamaya إida ra'aytum الjanaaزة kolka jinaasad le sida aragtaan faquumuu istaaga faman tabicahaa qofka raacaana falaa yajlis yuu fadhiisanin xataa tuudaca jeeroo dhulka la dhigo muttafaqun calayh waa adabiyaadkii jinaasada laga lagu raacayay ee lagula soconayay qofkan caalamka aakhiro ku biiray iyo dadkan weli sii nool nool bal adaabtii baa nusuusta ay wax ka tilmaamaysa xadiid kaloo saxiixu muslim ku sugnaano waxa uu sababaynaya arrinta loo kacay ina almawta fazac faida ra'aytum ljanaaza faquumuu mawtku argagax buu leeyahay iyadoo mid nafta laga qaaday oo jidhkiisii unu meesha marayo ma mudna inaad adigu sii fadhida kacbu tilmaamaya xadiidkaas ka raacana yuu fadhiisanay marka khilaafka aimada loo noqdo culimmadu siday u badan yihiin iyagoo afarta madhabna ku jira waxa ay ku tegayaan ilaa cadami istixbaab alqiyaam liljanaasa in aanay waxba sunno ahayn in janaasada loo kaco waadaa xadiidkan sidee la odhanaya sawkan idaha loo kaco waxay ku tegeen ina alqiyaama mansuukh xadiidkan waxaa nasakhay mid kaloo ka dambeeyo sheegaya cali baa warinaya radia allahu canhu amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm bilqiyaami liljanaza uma jalasa bacda dalik waamaranaa biاljuluus berigii hore jinaasadaha loo kaco buu nabigu noo sheego intii ka dambaysay fadhigiibuu fasaxay oo iska fadhiista buuli waay marka kaa hore waa mansuuq macnaha baa waxa ka muuqanaya maa yadullu calaa naski baa wuxuu sheegay in labada arrimood kani horreeyey kana dambeeyey imaamu nawowi waxa uu leeyahy almukhtaaru fi lqiyaam liljanaaza anahu mustaxab wakhtaar istixbaab alqiyaam asheekh taqiyudiin aimada qaarkood wali way sii qabaan qaarkoodna way kala rajaxeen oo naskaa waxay ku tegeen in mansuuq uu yahay وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت أن عبد الله بن يزيد ninka la odhan jiray adkhala wuxuu geliyey almayita min qibali rijlay lqabr xabaasha xagga cagaha la mariyuu ka soo geliyeoo wa qaala wuxuu ihi haada min asunna sidaasaa sunnaha ah akhrajahu abu daawuud de qofkii lasii qaadiyo xabaashii baa la geeyey halkii kollayba maaragtay uu ku xaroonayay ilaa mahwaahu meeshuu degay alakhiir lama odhanayo waa laga sii dambeeyaa ilaa mahwaahu alakhiir bay idhaahda ilaa maswaahu alakhiir waa ama janna ama naar labadaa midkood wey almaswa alakhiir kani uguma dambeeyo waa laga sii dambeeyaa kani waa meel uu transit kusii dhaafayo xabaashiye oo iyadana laga soo quf laga soo saari doone halkani waxa weeye halkaasaa maswaahu alakhiira waxay ka dhigan tahay jannadii iyo naartiiyo laga yar dulboodo la is-ilowsiiyey haddii laydhaa ilaa maswaahulakhib dee arrinku xabaalbu ku dhamaaday way xisaab iyo waxba kama dambeeyaan baa sawir ku eegaanaya waa diidaanba culimada waaya <clears throat> wuxuu cabdile cabdilaahi leeyahy sunnada waa sidaa qofkii marka xabaashii la geeye la aasayo la gelinayo habka loo gelinayo ayaa sida sunnahahi waxa ay tahay buui in meydka laga soo geliyo xagga cagaha marka la aaso halka cagaha la dhigo ayaa maydkii laga soo gelinaya innagu xaggaynu ka soo gelinaa dhinaca luxudka ayaa sidaa looga soo qalloociyaa laakiin tani waxa weeye markuu maydku xagga qiblada u jeedo madaxiisu masalan innaga jihadeennan oo kale dee bari buu noqdaa waa in galbeed laga soo geliya xabaasha oo kuwa gudaha ku jira madaxay soo qabanayaan dabeedna way soo dhiibayaanoo waxay usoo wadayaan bari halka innaga saasun loogu labanlegdeeyo ama loogu eh, si balladhan loo qabanayo si toosaa loo soo gelinaya xagga cagaha laga soo gelinaya galbeedka kuwanaa madaxa soo qabanaya dabeedna horay usoo wadayaan saasaa loo gelinaya sidaasaana nabiga loo geliyay calayhi salaatu wasalaam xabasha wa huwa almacruufu cinda asaxaaba wa huwa camalu almuhaajiriina waalansaar asxaabta agtooda taasaa macruufahay taasaa dhibaato yar taasaa maaragtay muhaajiriinta iyo ansaartaba camalkooda ahaa hadday arrintani suuroobi weydo ama dadkuba isla fahmi waayaan dee sidii sahlanaasun baa loo qaban haadaa min asunna waa sunnaha nabigaa sidaasi bu sunna hadduu idhaahdo saxaabiguna waxa weeye sunnii nabiga calayhi salaatu wasalaam ila sunno kale ma jiro oo in cardi iyo ballaadh loo geliyo iyo in dherar loo geliyo marka in dherarkaa loo soo qabto wey adkhala almayita qofkii dhintay wuxuu ka soo geliyey min qibali rijlay alqabr qabriga xagga cagaha la dhigo qofkii kolkaa laasan dhinac cagaha la dhigo kasoo soo geliyey horaa loo soo waday usluubkaasaa wanaagsan hadduu suuro gelayo haddii laakiin dadkiiba aad isku qabsanaysaan dee waad u sheegayo hadday kula fahmaanna dee saa loo geliyaad ad odhan haddii kale waxba ha ku dagaalami waa intoo aaskuma khalkhalaayo sunnahaan dabiqna hadday kulaadaano dabeedna caamadiina buuqay ka sii daayaan bal horta intay la qabsanayaan u sheegoo ka dhaadhicinta ha horayso waaya ajmaca alculamaau calaa jawaazi idkhaali lmayiti lqabra calaa ayi sifatin takuunu waxay culimadu isla waafaqsan yihin si kastoo xabaasha loo dhigo meydka inay iska jaais tahay laakiin sida sii wanaagsan ee maaragtay habboon weeye sidani abu xaniifoo kale waxa uu ku tegayaa ilaa annahu yusalu min qibali اlqibla muctaridan wa huwa aysar xagga qibladuunha laga soo qabto oo luxudka dushiisa intay laxdiga dushiisa intay qaaristaagaan sideenoo kale isagu saha loo qabta baaba ku tegaya wa ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu wuxuu yihi idaa wadactum mawtaakum dadkiina geeriyooday marka aad dhigtaan fi lqubuuri xabaalaha kolka gelisaa adna gelinaysaa labadaba waa lagu fasirae faquuluu waxaad idhaahdaan bismi illaahi wa calaa millati rasuuli illaah sidaa dhaha marka dhabanka dhulka loo dhigo xabaashii la dhigo ilki waxaad tidhahdaan bismi illaah wa calaa millati rasuuli illaah markaa odhaahda intaas iyadu waa sunne xadiidkuna waa صaxiix weeye akhrajahu axmed wa abu dawud wالnasaa-i waصaxaxahu ibnu xibaan waacalahu طaaraqudiyu biاlwaqf inuu mawquuf yahay buu tilmaamay laakiin inuu marfuuc yahay ayaa صaxiixa waaya bism illaah ilaahay magaciisii baan ku dhigayaa wey wa milati rasuuli illaah iyo diintii islaamka ee rasuulu llahi moxamed salى اllahu alayhi wasalam lagu soo diray diin kale meesha ma taalo te ilaahay uu inagu addoonsaday ee qofku uu ku nooliyu ku dhimanayo ayaa taas walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illah waa adaabiyaadkay ka mid tahay adaabta janaasada lagu aasayo iyo ereyadii la odhanayey iyo ficilkii la samaynayey intiiba waa lagu tilmaamaya hadyigaa iyo dhaqankaa wixii aan ahayn ee la soo kordhiyaa wuxuu noqonayaa mukhaalafaad sharciya sharcigii oo la khilaafuun buu noqonaya marka waa in lagu xisaabtamo la iska daayo wa can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal intaynaan halkaa dhaafin waxa imika iska badan jinaasada dee malaha qofkii tegey uu arkay qof maala ama shaksiyaadka waaweyn marka had jeer la aasayo dadku way isu imanayaan iyagoo aada u fara badan qaarkood sigaar bay iska cabayaan qaarkood way iska qaylayaan qaarkood way istacaadeynayaan qaar diinta caayana la arag iyagoo jinaasadii aasaya qaar kale meesha waabay mucaarid iyo muxaafid iyo waxbaa ka yara dilaacaya waa la iska yara boolotigayaaba qaar kale kabarad midhan baaba la isla hoos yaacaya malaa salom aaskiibuu ka maqnaaday si aan loo odhan ba qayb kale waxaaba la kala saxeexanaya xafiis bay isu rogaysa <laughs> oo fursadaaba laga faa'iidaysanayaa waxaasoo dhan dee jinaasada arrinkeedii muhayna nidaamka iyo adaabta ay jinaasadu leeda waa inagaan arkayna waa lilictibaar wa liliticaab siduu imaam albukhaari uu xusayay maqaaladii habeenkii dhaweysay aynu sheegayna aqwaashii salafka markay aynu soo akriyayn waa kii lahaa maalinban inaad ka naxdo ayaa jinaasadiisa lagu sheegaya ilaa ay adiga ku sheegaan marka ku xisaabtan qofkan halkiisa isdhig adugu waa inay naxdini kugu jirtaa waa inaad muddo ka sahay qaadataa naxdintii iyo cabsidii iyo fikirkii halkan muddo aad ku shaqayn lahayd waa inaad ka sahay qaadata laakiin arrintaadu waa inaanay noqonin dalxiis waa inaanay eegin subxaana allah waa arrin khatara wey waaya وعن عائشة رضي الله عنها أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل نبgu waxa uu yihi kasر caظم المyت qofka dhintay laftiisa oo la jebiyo iyo jirhkiisa oo wax la yeelo ka kasrihi xayan waxay la mid tahay isagoo nool oo lafihiisa iyo jidhkiisa la jabiyo wax la yeelay qofka maydka ah in laftiisa la jabiyaa waxay la mid tahay isagoo nool oo la jebiyey isagoo nool miyay bannaanayd qofka bani aadamkaa lafihiisa in la jajabiyaa maya wey isagoo dhintayna waa xaaraan iyo mamnuuc midun oo jidhkii iyo dee laftii waa isla midun marka in maydka wax la gaadhsiiyo waxay la mid tahay qofka nool qofkii markuu naftu ku jirtay oo wax la gaadhsiiyo kale la mid siday xaaraan ahayd ba imikana xaraamta weliba eraygu cadmi lmayt mayt lmuslim nasku ma odhanin oo mu qof muslima iyo mu'min laguma qaydine waa qofkii bani aadamka ahaa walaqad karamnaa bani aadam bani aadamkii guud ahaan ilaahay waa maamuus oo gaalkiisa iyo islaamkiisuba maamuus iyo ikraamu wadaagaa baa jira jinaasadiisa la dhawro in la asturo inaan la googoynin oon la miidwareenin inaba kii dagaalada aladab fi lxarb mamnuuc buu ka dhigaya nabigu miidwareenka waxaa la idhaha in qofkii dhinteen wax laga gooyo oo saasoo kale marka siiba qofka mu'minka ah qofka gaalkaa mararka qaarkoodba saynu arki doonno dee xabaashii waa kii nebigu kama saaraya qofka muslimkaa ah, isaga weliba xabaashiisaan lagu tegaynina lama saabano xadiidkani macnahaasu xus waana xadiid saxiixa rawaahu abu daawuud biisnaadin calaa shardi muslim calaa shardi muslim dee maro horaynu soo sheegnay waxa weeyaan shardu lbukhaari wa shardu muslim waa rag bay shardisteen ragay hufeen haadiyeen oo xulabaa jiray wax ka wariyaan marka raggaasaa loo yaqaanaa inay shardigood yihiin marka haddii xadiidka silsiladiisii lagu wariyo waa silsilad dahabiya iyo rag looga qaatay anahoo waa xadiidku xisaabtankiisa leh marka calaa shardi muslim waa nooca wey waxa uu ku jiraa xadiidku markaasoo kale darajada afraad ama shanaad marka maraatibu saxiixa sabca toddobada marxaladood saxiixu leeyahy waxaa u horeeya kay labadooda wada wariyeen waxaa ku xiga ka bukhaari wariyey ka muslim wariyey ka raggooda laga wariyey ka ragga bukhaari laga wariyey ka ragga muslim laga wariyey waa lix xaaladood waxaa martabada toddobaad noqonaya saxiixa dadka kaloo dham wariyey waa baraarujinun macnaha qofkii aan hore xusuusnayn wixii aan soo sheegay wazaada bnu maaja min xadiidi umi salma radia allahu canha fi lifm inta hore un ku kab kasru cadmi lmayit ka kasrihi xayan fi lifmi xagga dembiga qof muslimahoo noola ama qof aan dhibaato mutaysanin oo nool haddaad jirkiisa waxyeelayso ama laftiisa jebiso dembigaad la kulmaysaad kala kulmaysaa kana qofkan meesha ku jira waaya ilaa toddoba safxadood buu markaa sharaxiisa ka dhigay xadiidkan oo qaraaraad dhowrahoo maaragtay majaamicdii fiqiga iyo kibaaru ulculamaa iyo baabidat alcaalam alislaami iyo ay maaragtay ka soo saareen sharaxa xadiidkan iyo arrimo la xidhiidha ayuu wax ka sheeg sheegaya maa yuukhad min alxadiiseyn labada xadiis waxaa laga qaadanaya xadiidka hore oo aynu soo aragnay erayadaa in la odhanayaabuu tilmaamaya waanu sugmay wey waa kii hore aynu soo maraynuun bismi illaahi wacalaa millati rasuuli sheegaya kanuu isku qabtay sharaxiisa inta sugani waa intaa xadiis daciifabaa ah isagu waxa uu sheegaya xaakim iyo bayhaaqi ay warinayaan nebigu waxa odhanayay markii markuu inantiisa dhiga umu kalsuum qabriga minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra laakiin xadiidkaasi waa daciif inta kalun baa saxiixa aadka qofka meydka ah waxa uu ka mid yahay fard min furuud alkifaayaat qur'aankeenna kariimka ana waa tilmaamo mashruuc buu ku yahay in qofkii la aaso ilaahay baa isaga oo u mano sheeganaya ummaddan waxau yihi alam najcal ilarda kifaatan axyaaa waamwaata dhulkii waxaan ka dhigay mid idinku filan haddaad nooshihiin iyo iyo haddaad dhibataan labadaba waa idinku filan yahay haddii la qawadoo dee baloolada ku filaan waayaan waxa weeyaan qaybtii ilaahay bay dadku qawadeen waa ku inay ku filan tahay dhulku dadka ayaa nasku tilmaamaya mar kale ilaahay uu mano sheegtay insaanki inuu karaameeyuu maamusayna waa tilmaamay suuratu cabasa uma amaatahu faaqbara uma amaatahu ilahay intuu qofkii bani aadamka ahaa uurkii hooyadiibuu ku abuuray oo saasoo markaasuu uma sabiila yasara waddaduu soo marayay buu u sahlay oo hooyadii waxay u umushay si sahlan oo ilaahay baa kala nabad keenay uma amaatahu faaqbara intuu ilaahay geeri ku keenay ayuu dabeetana xabaalna u sameeyey uma amaatahuda laftigeeda wuu dilayda laftigeedaa imtinaanka ku jirta wuu xabaalayna imtinaankay ku jirtaa haddii aan la dili lahayn dadkana wixii aabbayaasheen iyo awowyaasheen oo dhami ay soo lignaan lahaayeen ka war meelay kala maraanna may heleen waana iskaraahaysan lahaayeen mid bay ka warramayeen wuxuu dhi anigoo aabbahay la il daran buu aabbihiis keenay aabbihiis macnaha waxa weeyaan awowyaashii o dhami hadday soo gaadhaan nolosha dhadhankeediiba waxbaa iska bedelaya faaqbarahu qabri buu sameeyey imtinaankay ku jirtaa laa yanbagii lijiifati muslimin an tuxbasa bayna dahraanay ahli ma haboono qof muslima in lagu dhaxayo maydkiisa dadkii kale iyo ehelkiisi waa in hore loo aasa saasaa karaamadiisu ay ku jirta waaya marka in qofkii uu leeyahay karaamo ayaa halkan ka muuqanaya markaa xabaashiisa in la soo qufo iyo in wadooyinkii la mariyo iyo in la ihaanaysto iyo intuba meeshay ka baxayaanoo xadiidku xaaraan buu ka dhigaya waa mamnuuc wey dadku inay guryihii ka dul dhistaan xabaalaha wadooyinkii la yska mariyo lafii la yska daadiyo la yska saydhiyo si aynu arkayno mare fara badan ixtiraamka islaamku u yeelay qofka marka uu nool yahay iyo marka uu dhinto labadaba ayaad halkan ka arkay waxaaba xadiidka rasuulku uu ku xusay sala allahu calayhi wasalam iyadoo xabaalaha la xaqdhowrayo la ixtiraamayo in wuxuu diiday lala dhex socdo kabaha riwaayadaasi iyaduna waa sugantay nin buu nebigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam alqi sibtiyatayk oo aada labadaada jaangeli meesha ka saar kabaha markaad markaad dhex maraysa xabaalaha kabaha kala bax kabaha kala baxday maraysa waxaa kaluu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ina aljuluusa cala aljamri khayru min aljuluusi cala alqabr dhimbiil holcaysa inaad ku fadhiisataa ku dhaanta xabaal inaad ku fadhiisato wax ka duldhisasho iyo suuli laga dhex qodana hadalkeedaba daa marka saasaa ixtiraamka ah ayay tahay qofkii in la siiyo waataynu habeenkii dhaweyte ka soo qofkan ilkihiisii dahabka ahaa iyo kuwii lacagta ahaa iyo wixiisi aanaha la daayo intii la rifrifilaa jinaasadda ah halkaa ha lagu daayay habkii loo maydhayay markaynu ka warramaynay inaan karaamada maydka iyo in meeshii la daayo oo muddo uu sii yaallo oo dhibaata ay timaado intuba karaamaday meelka dhac ku tahay waxaa markaa culimadu ay isweydiiyeen masaa'il oo laga yaabo dadka qaarkoodna inay xaganayaan ama dabadahaaba aada isaga macruufa oo ah qofkii in qalin lagu sameeyo maydka ahaa saddex arrimood ayaa ay culimadu u kala qaadeen qaliinkaa la samaynayo saddexdaasoo laba ay banaanyihin midna aanay banaanayn mid waxa weeye haddii qofkii lagu muransan yahay dhaawaca gaadhay dhaawacaasuu dhintay iyo umuu dhimanin si kalena loo caddayn kari waayo maxkamaddu markhaatiyaya wax kale ku caddayso ay weydo dhakhaatiirtuna ay ka biyo keenayaan macnaha warcad ay ka keeni karayaan ma un inay muranku ku jari karayaane ay khibradu leeyihiin inay hadday qaliinkaa ku sameeyaan jawaab ka keeni karaan markaasoo kale si dee dhiiggani cid uu saaran yahi loo garto qaliinkan maydka waa la samayn karaa waa haddii faa'iida ku jirto wey haddayse ku odhanayaan sida marar badan dhakhaatiirtana ka dhacda wadnaha istaagay wadnaha istaagay macnaheedu waxa wey waxay u dhigantaa tusaawi uu dhintay bay lamid waxaa la yidhi maxaa dilay oo waxay idhaahdeen wadnaha istaagay uu dhintay bay ugu jawaabeen dadka dee uu dhintay waa runo u dhintay waanu ogeyne maxaa dilay baanu ku weydiinayna waa xusnu takhalusun arrinta labaadna waxa weeye in sababta loo qalaya ay tahay iyadoo la baadhaya bay idhaahdeen bal cudurka dilay inuu yahay cuduradii faafayey ee mudnaa in laga gaashaanto oo ka hortag lagu sameeyo iyo cudur caadiya inuu yahay taasoo kalena dee dhibaato bulshada ku imanaysa si looga feejignaado waa la qalin karaa si loo ogaado cudurka dilay wuxuu yahay si la ogaan karaya arrinta saddexaadna waxa weeyaan ku barashadii ardayda qofka dhintay ay ku baranaysa ee masal jaamacadaha oo kale la geynayo qolfoofkiisa iyo jinaasadiisa taasi iyadoo xaaraan bay leeyihin ma banaana taasi haddii qof lagu baranayana mid aan qof muslima ahayn iyo meelaha ha la wadwada kaa datar cadiim muslimkuba waa kala doonayama iyaguna muslimkay raadsadaan waaya macnaha qof aan e, damkiisu macsuum ahayn ee ka aanu macsuum ahayna dee malaha waa kii aan muslimka ahayn <clears throat> arrimahaasi buu ka hadlayaa taa intaasaynu kusoo ururin karnaa waxaa kaloo iyadana halkan uu ka hadlayaa ma bannaan tahay xubin in qofkii laga saaro oo xub qof kale la geliyo jawaazu naqli cudwin aw juz min insaanin mayit ilaa muslim waaya haabay leeyihin haddii waxuu anfacayo xubinkaa qofkan laga saarayo kaa kale la gelinayo dadka xigtadiisa ahay haddii ay fasaxeen intaas shuruuday ku xidhayaan marka waxaa kale ay ku dareen jawaazu tabaruc اlinsaani اlxayi binaqli cudwin minh aw juzءin ilaa muslimi mudarin ilaa dalik qofku xubnihiisa mid ka mid a wuu ugu tabaruci karaa qof kale oo muslima ah oo u dhibaataysan masalan dee inankii waalidkii baa labadii keliyood midi baabaabay marka carruurtiisa mid ka mid a ah, hadduu mid ugu deeqo way iska bannaan tahay haddii aan waxaduuna meesha la kala qaadanay haddii laakiin qofkii xubnihiisa uu qaarkood iibinayo oo lacag uu ka qaadanayo xaaraan bay noqonaysa waa mushkiladda ka jirta hindiye markuu qofku yar busaara saabo xabad keliya ku caddaya taasi waa inkaar wey macnaha qofkii human sper batmu markaa isu rogayaa inuu dee jirhkiisii sper bar ka dhigo ayay noqonaysaa dadka qaarkood dhibaatada haysata qof nool oo laga qaado mid nool la geliyo xubinkii oo laga qaado mid dhintay oo mid nool la geliyo waxa ay ku xidhayaan in masaalixda iyo mafaasidda la isu miisaamo dhakhaatiirtu caddayn karaysa inuu waxani wax soo kordhinayo siiba haddii qofkan dhintay uu dardaarmu idhaahdo xubinkayga waa laga faa'idaysan karaa shardi bay culimmada qaarkood ka dhigayaan ama ehelkiisa la weydiiyo oo la idhaahdo warday qofkani wuu socdee intuu sii diirnaya ma ka faa'idaynaa miskiinkan dhibaataysan sadaqaha u noqdo weligiisi iyo xigtadiisi ay fasaxaan aa mushkilad haysta dee caalamkaa qarbiga dadka u dhoofay jinaasadooda aad bay uga faa'idaystaan bay idhaha oo masel qofkii markuu dhinto waxaa lagala baxayaa waxyaabihii markaa ay ka faa'idaysanayaana de keliyihii iyo beerkii iyo waxaa soo dabee meesha isagoo qodfan unbaa jinaasadiisa loo soo dhiibayaa dadka ilaha madiga marka inta uu maaragtay yar tafaasiishooda sheegaya uu shuruuda ku xidhaya laakiin markaynu soo ururino sharaxa dheer qaraaraadkuna wuxuu is wuu isku akidayaa un shay qura intooda badani ka hadlay dee dhiiggii baa isaguna lamid o haddii aan la isagana inaan la iibsanun baa shardi haddaad dhiiggii shubayso qof kale u shubayso ama ku caawinaysaba qaybta kayd waa inaana iibsanoo aan lacag meesha aanay imanin haddii lacagi ay timaada mayaan waayo mar walbana maslaxadda iyo mafsadada laysu eegaya masaalixda iyo mafaasidda waa qawaacidda shareecadda la raacayo wixii aan daliil khaasoo si toosa ah ugu qotomaa ku soo aroorin qawaacidda caamkaabaa la raacaa maslaxad iyo mafsada haddii masalan maslaxadiiba ay ka hor imanayso shay mafsada iyo dhibaato ahi maya maslaxadda ku jirta waxay ahayd qofkan in mael dhiigga lagu shubo oo dee dhiigla-aan lagala cararo laakiin mafsadada daba taallaa waxa wey dhiiggii baa buka oo cudur baa ku jira dee lagu shubi maayo lagu shubi maayo dhib kalaa imanaya waa ka soconay wa can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala waxau ihi alxidu alxidu lii laxda war iil ii sameeya buui sacd bnu abi waqaas asaxaabiyu ljaliil markuu sii dhimanayey wuu dardaarmayaa wuxuu leeyahay xabaashayda iil ha ii sameeyo wansibuu calaya waxa igu taagtaan allabina xabadda labanka ah nasban taagid labanka iilka lagu dhisayana dhabarkayga qabadsiiya kamaa sunica birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sidii nebiga lagu sameeyey rawaahu muslim wlilbayhaqiyi can jaabira radia allahu canhu naxw kanoo kaleu bayhaqina warinaya jaabir ka warinaya wazaada wuxuu kordhiyey wa rufica qabru qabrigiisii waxaa dhulka laga kor yeelay can ilardi dhulka waxa kor looga qaaday qadru shibrin taasho qadarkeed taako qadarkeed baa xabaash kurus loo sameeyoy kor isu taagtay si loo garta inay xabaal tahay xoogaa yaroo fuud meelahaas hal ayaa kor loo qaaday waaya sida wanaagsane waxa weeye xabaasha marka la qodayo inaan laga wahsan in la dheereeyo oo nin joogii laga dhigo si urina aanay ula soo bixin bahalka kakanina aanu ula soo bixin ur ka soo baxdaana aanay jirin waxaa fadli badan iilka qabaaljeex iyo iil baa la idhaahdaa iilkaa ka fadli badan qabaaljeexa tirmidi ku sugan baa waxa uu tilmaamayay allaxdu lana washaqu likayrina washaqu liahli lkitaab luxudkana haddaanu muslimiinteenna annagaa leh qabaaljeexana umadaha kale iyo kuwa ahlukitaabka ah laakiin mararka qaarkood baan iilkuba suuro galaynoo meeshu markay dumaysa ama jileecsan tahay qabaaljeexa xabaasha bartankeeda in la jeexo oo halkaa iilka laga sameeyo jiingada iyo looxaan iyo wax la saaro taasumbaa suuragal noqon karta ajmaca alculamaau calaa ana dafna fi laxdi washaqi jaa-izan saa darteed bay culimadu leeyiin labaduba banaanyiin lakin kanaa fadli badan jinaasadii waa in dhinaca midigta loo dhigo qibladana loo jeediyo laguna dhoweeyo gidaarka iilka iilku gidaar buu leeyahay gidaarkiisa sanka loo saaro dhabarkana lagaga soo tiiriyo lebanka lagu dhisayo iilka iyo dhooba iyo wixii lamid a meeshan dharkiisii caddaa iyo wixii uu ku xaragoonaya wixii ma jire waa qof naftii ka baxday oo uu fuurayaae si aanu ama xagga hore isugu rogin ama xagga dambe isugu soo rogin waa in labada dhanba uu ka tiirsan yahay maanta waxay isuran yihiin dhoobadii waaya waa taa uu saxaabigu tilmaamayu leeyahay dhabarka igaga tiiriya macnaha lebanka ha la taago oo haddii la jiifiyo rasada lebankaa ku dumaysa maydka ku dumaysa ee intoo la taago waa in dabeedna dhabarkiisana la qabadsiiyaa iyo gidaarka sare la isku xidhaa almuhim waa si aan ugu dumin waa sidaasaa wanaagsan wansibuu calaya labi xabaashiina markaa dee la buuxiye xabaalbilaashkii waa in qadar dusheeda kor looga qaadaa ciidda la garan karo inay xabaalto iyadoo jaygii iyo dhagaxii iyo la saarayo wax ciidda u joojin karaa marka biyuhu daadku uu maro ilaan dhagaxanaa u joojinaya haddii kaleo ciid tahay dee biyahaaba qodaya marka waa in lagu shubaa dhagaxaana haddii biyaha wixii soo hadhay iyo lagu rusheeyo dhib ma leh waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam inankiisii ibraahim markii oo aad quruuruxaana wuu ku shubay iyo dhagaxa xabaasha dusheeda biyana wuu ku shubay waa tafaa'ul wanaagsan biyuhu ilaahay ugu naxariiso ku qabooji weyn inkastoo sabigu da aanu lahayn ba dembi haddana waa sunno uu jidaynaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam laakiin dee mushkiladeeday leedahay inaad girgiro la hoos cararto oo hoosta ka geliso xabaalaha suufiyaasha oo dhami waxay leeyihiin khaanad loo baneeyey fooxa in lagu shido fooxan ilaa aakhiro ka hadhi maayo suufiga <laughs> wuu la soconaya marka kii halkan uu ku shidi jiray hebelkani ayaa la odhanaya waa lasoo qaadayaa kaanad baa loo banaynaya dabeedna waa la gelinaya halkaasaa jawaan fuuxana loo dhigaya waa tafaaul aada u liito weeye iyo xabaashi dab lala doon wax daba waa laga fogeynaya biyahaasaa lagu shubaya wax dhiba ma laha haddii qofku xabaasha calaamad u samaysto nebigu calayhi salaatu wasalaam cuhmaan ibnu madcuun saxaabigii jaliilka ahaa ay gacalka ahaayeen waxa uu ku calaamadsaday dhagax ayuu ku calaamadsaday nin buu faray oo wuxuu yihi dhagaxa ii keen kolkaasuu ninkii soo qaadi kari waayo dhagaxi waa kii nebigu intuu gacmaha faytay buu si nin xoog badan buu ahaayo soo hinjiyey dhagaxii kolkaasuu madaxii xabaasha madaxeedii ayuu dhigay oo wuxuu uhi ucallimu biha qabra akhii halkaasaan walaalkay xabaashiisa ku calaamadsanaya dhagaxaasaan ku calaamadsanaya ciddii ehelka dhimatana waa kusoo dhawaynaya waxa markaas kale <coughs> oo culimadu ay isla waafaqsayeen sida xadiidkan soo socdaaba uu tilmaamayo dhismihii inuu xaraam yahay walimuslimin canhu radia allahu canhu waa matniga nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa uu diiday an yujasasa alqabr xabaasha in nuurad lagu waxeeyo wa an yuqcada calayhi iyo in lagu dul fadhiistana waa diiday wa an yubnaa calayhi in xabaasha la dhisana wuu diiday nebigii ummadda rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam xabaasha in la nuuradeeyo iyo in la dhiso iyo in la qurxiyo iyo in magacyaal iyo dhays iyo taariikh lagu qoro in la dhisto lagu dul fadhiisto waxaasoo dhan maya marka laba arrimoodba waa la diidan yahayoo xadgudub iyo gaboodfal in xabaashii lagu xadgudbo karaamadii qofkani uu lahaa meel lagaga dhaco oo la qof dhintay kabihiisaa dhamo cagaf la mariyo lafihiisana midba meel laga tuuro ama sida innagaba dhacda mararka qaarkood haddii xabaal iyo kasoo baxaan qofku meeluu dhisanayo laba aboobu u diraya markaasuu leeyay meelaha intoo bahal yaroo cad ku jiqsiisaan halkaa akalka bahashaa kusoo aasa xabaalaha shishe ayuu odhanaya labay qodob halkaa iga tuura taasi waa xadgudubka iyo kufadhigan iyo kudul socodkan iyo waa gaboofalkii xadgudubkuna wuxuu noqon karaa meeshu waxaanay ahayn oo laga dhigo meel karaamaad ka soo daahirayaan oo laga daalacayo oo derajo laga helayo oo roobka laga shubayo oo awoodihii ilaahay leh intaa laga dhigana maya oo sidaana loogu meeraysto qof muslima lagu aasay halkaasaa dad oo dhan huran oo maaragtay ay tahay qofku inuu diyaargaroobo qofkii iyo camalkiisiiba halkan iska helaya adiguna halkan oo kale aad ku socotaa haddii aada soo booqanayso waxaad usoo booqanaysaa inaad ku waantowdo inaad wax ka doonto ma aha jiifat lmuslim qof muslimah hilbihiisiibaa halkaa lagu asturay camalkiisiina isaga wuxuu kordhiyey isaga iska daayo isagiibu liiskiisiibaa laabmay camalkiisa halkaasuu ku xidhmay ducadaadu u baahan yahay sidaa loo fahmo weeye marka islaamku waa diin wasada siday ummaduba wasab u tahay wakadalika jacalnaakum ummatan wasaba bayna altafriidi waalifraad wa bayna alguluwi waaljafa qallafsanaan iyo iyo guluwigaasaa loo dhaxaynaya saa in loo fahmo wey marka tajsiisku waa iyadoo la cadeeyo oo dee meeshii dhag laga dhigo la idhaahdo kani oday weyn buu ahaa dad badan dhalay iminkan ad iyo jeer dadku markay ninbaa wuxuu dhalay uu farcamaya dabeetana uu weli garoobaya weli buu isu rogayaa mar hadduu qabiilo dhan dhalo xuskii odaygaa la odhanaya xabaashiisiina waa la dhisayaa mishiin baa loo dhigayaa maqsino dabeedna halkaasuu siraadanaya ama isagoo iskaba miskiinaa ah, marka hore kolka la aasaabu dabeedna uu noqonaya weli maya arrimaha in laga daayo wey <coughs> waxaa kaloo tan wehelinaysay sida asxaabta qaarkood ay leeyihiin maala fubayla fudaalatu eh, bnu cubayd nabigaan maqlay buui ya'muru bitaswiyatiha isagoo amar ku bixinaya xadiidkaasi waa saxiixo muslim buu ku sugan yahay habaasha kor loo dhisay in la isku simo ko xadiidu caliy bnu abi aalib oo imaamu muslim isagana ku sugan waxa uu tilmaamayaa cali baa in nebiga ay diro wuxuu uhi walaa qabran mushrafan mushrifan ilaa sawayt xabaal kastoo dheeraad aragta caliow isku sinoo gaabi fuqahadu culimada axkaamta ee shaaficiyada haddaad akhrido baabkan markay ka warramayaan waxay idhahdaan xabaashu intii loogu talagalay hadday ka badsato oo ay isballaadhiso macnaha la ballaadhiyo oo eriyo loo xidho bay ku waa in la rifaaha oo laga jaraa wixii dheeraadaho labadeeda mitirun lagu soo reebaa ah. culimadii soomaalidu taana way akriyayaan minhaajka sharxiisay ka akriyayaan xaggana way ka dhisayaan waa dhibkeeday leedahay sidaa marka madhabka la eego laftigoodu xadiidkan unbay saa ugu socdaanay qaata marka dhismaheeda iyo in laga siraato oo layd laga shido iyo in la galo oo loo hoydo iyo waa laba kala caalam wey maya intaasoo dhan midnaba banaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay lacana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zaa'iraati alqubuur walmutakidiina calayha almasaajid wasuruj dumarka xabaalaha siyaaranayana wuu nacdalay waxa kale oo uu nacdalay ragga ka yeelanaya xabaalaha masaajido iyo iftiin suruj macnaha ka siraadanaya ee laydh ka shidanaya waa mushkiladda inxiraafka dadka muslimiintaa ku dhacay meelaha ay diintooda ka baydheen weliba aada inxiraafka ugu sii dhacay bay ka mid tahay in xabaalaha dadku ay ku meeraysteen oo ay ka dhammaan waayeen oo caalamulislaami dadkii acyaanta ahaa iyo culimadii iyo mujaahidiintii iyo rag badan oo geeriyooday mid walba xabaashiisii masaajidun lagu dultaagay marmar aada u dhalaalayana iyo muraayadana lagu waxeeyo dabeedna arrinkuba u noqdo xabaalay sugufaad waay وعن cاmر بن ربيcة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على cثمان بن مضcوn أصxaabigaa nebigaa ku dul tukaday وأtى الqبر xabaashii buu yimi faxafى عalayhi wuxuu ku saydhay ثaلaaثa xafayaatin saddex jeer buu ciid sidaa ugu saydhay wahuwa qaaئm isagoo taagan nebigu صaxaabigan isaga ahaa ee walaalkiia buu aasay calayhi salaatu wasalaam naaska wada shaqeen kadibna markii uu xabaasha yimi saddex jeer buu intuu ciid daray buu saa ugu saydhay isagoo taagan nebigu calayhi salaatu wasalaam marka wuu ku tukaday aaskiina wuu ka qayb qaatay marka jinaasada in lagu tukado aaskeeda laga qayb qaato oo la raaco intaba waa faa'iideynaya horeynu usoo marnay fadliga laga helayo xadiidku waa xasan waana heer lagu daliishadaabuu gaahay wey macnaheedu saddexdaa xantoobuu ku saydhay waxay tilmaamayaan insaankii iyo ciiddu inay suran yihin waa laba cunsuroon kala dhammaanay saa ilahay ba uhi minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra waa laga abuuro lagu aasaya laga soo saaraya laba cunsur oo isku dhowaya oo islaasimaya saa uu xadiidku tilmaamaya aadam markuu ilaahay abuurayay dhulka oo dhan buu midba in ka soo qaaday ciid markaasay ummadiisiina sini sidaa ciiddu ay kala noocnooca u tahay iyadoo u kala noocnooca ah, oo maskaxdooda iyo muuqaalkooduba uu kala duwan yahay waxaa kaloo la odhan karaa oo lagu fasiri karaa xikmadda ku jirta saddexdan jeer uu dara ee uu ku shubay inay tahay mushaaraka fii ajri dahmi aaskii oo uu ka qayb qaadanayo oo inaana dee qaybta aaska haddaad ku tukataad iska gacmo laabato ama geed halkana iska fadhiisato fardulkifaayihii ragga riday baa ajrigii qaadanaya adigu ajrigii tashiica iyo kii salaada iyo kuwaasaad leedahay laakiin da fardulkifaayaha cidda rida ayaa ajrigii qaadanaysa haddii imika halkan nin soo taago o una idhaahdo assalaamu calaykum oo laba nin u jawaabaan ay idhaahdaan wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu fardulkifaayuhu inaga dhacay laakiin de ajriga iyagaa leh adigu waad waad aamustay marka si aan aanad uga qabin waa inaad kuwa fardulkifaaya ridaya ee ajriga helaya adiguna ka qayb gashaa tidhaa wacalaykum asalaam waa inaad aaskii waxun ku darsataa ku xisaabtantaa dharka kuu cadaanaya iyo dharka iska ilaalintiisa aa ku xisaabtaninuune haddii aad siigada basigeedii iyo xabaasha gelideeda iyo waxaa yaraysatay bal dhagaxa soo guridiisa iyo inaha ka qayb qaado saddexdaa xantoobu nebigu ku darsaday calayhi salaatu wasalaam waaya marka waa adabiyaadkii iyo tilmaamaha fiican ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadda uu siinayo xabaashii way dhammaatay maxaa markaa la gudban dadkii aaskan dhameeyey maxaa la gudban oo ay yeelayaan maxay arrinkan kusoo khatimayaan nusuusta dambea ka warrami doonta insha allah allahu subxana wa tacala aclam